واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اما بعد baabu sifati salaad aynu ku dhex jirnay tilmaantii ay lahayd salaadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa xadiidka caaisha ay warinaysa laba boqol iyo toddobiyo toban wacan caaishata radia allaahu canha qaalat caashi waxay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxay caadadiisu ahayd yastaftixu asalaata bitakbiir salaadda wuxuu ku bilaabi jiray oo uu ku geli jiray allahu akbar waalqiraa'a akhrintana waxa uu ku bilaabi jiray bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin eraygaasu ku bilaabi jiray ah, macnaha faatixada wa kaana nebigu waxa uu ahaa idaa rakaca marka uu rukuucsan yahay lam yushkis ra'sahu madaxiisa muu taagi jirin walam yusawibhu mana foororin jirin walaakin bayna daalik labadaasu arrinkiisu udhaxeeyey wuu toosnaa weeye madaxiisu oo wuxuu la sinaa qaarkiisa dambe dhabarkiisu waa sinaa wa kaana idaa rafaca min arukuuc kolkuu nebigu calayhi salaatu wasalaam rukuucda ka tooso lam yasjud ma sujuudi jirin xataa yastawiya qaa'ima ilaa uu isqotomiyo isagoo taagan jeeroo si qurux badan oo hagaagsan uu isu taago xagga sujuudda uma kici jirin laakinahu kaana yaطmainu fi lictidaal sala jooga ictidaalka la idhaahdo si wanaagsan buu ugu xasilayay wa idaa rafaca ra'sahu min asujuud kolkuu nebigu sujuudda ka soo tooso lam yasjud ma sujuudi jirin sujuudda labaad weeye xataa yastawiya jaalisa ilaa uu ekaado isaga oo fadhiya fadhiga labada sujuud udhaxeeya mid si wanaagsan uu fadhiisanayaabuu ahaan jiray wa kaana yaquulu waxa uu akhrii jiray fii kulli rakcatayni laba ragcadood oo kasta marka uu dhammeeyo ataxiyaad ku akhrii jiray salaadu hadday afar tahay ama saddex tahay laba ragcadood kolka uu dhammeeyo ayuu ataxiyaadka akhriyaya mar walba laba ragcadood waxa ku xiga ataxiyaad wa kaana yaftarishu rijlahu lyusra lugtiisa bidixna waa gogli jiray wayansibu yansibu lyumna ta midigna waa taagi jiray oo faraha ayuu dhigayaa tan kalena waxa uu qonaskeedu ku fadhiisanayaa bidix wa kaana yantahi wa kaana yanha wuxuu nabigu diidi jiray calayhi salaatu wasalaam can cuqbati shayaan kodaloobka kadaloobka shaydaanka xunu fadhiisiga shaydaanka ayuu diidi jiray wayanhaa waxaa kaluu diidayay an yaftarisha arajulu ninku ama shaksiga tukanayaa inuu goglo diraacayhi labadiisa dhudhun inuu dhulka sidaa u daadiyo marka uu sujuudsan yahay taa wuu diidi jiray iftiraasha sabuc bahalka sida uu cagaha jeenyaha u gogloo kale wa kaana yakhtimu salaa nabigu calayhi salaatu wasalaam salaada wuxuu ku dhamaystiri jiray bitasliim tasliimtu ku dhammaystiri jiray halka ugu dambaysa waxay ahayd assalaamu calaykum inuu kaga baxo akhrajahu muslim walahu cila cila ayuu leeyahay xagga dambe ayuu ku sheegi doonaa cilo sahlan inay tahay xadiidkan isaga waxa uu sifaynaya salaaddii nabiga calayhi salaatu wasalaam nebigu salaada wuxuu ku bilaabi jiray takbiirta allahu akbar macnaha usalli iyo arrimo kale oo ka horeynayay may tirina halka salaadu ay ka bilaabanto waa allahu akbar taana mar hore horeaynu soo sharaxnay dariskii hore waana sifadii waxayna siinaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadiisa salluu kamaa raaytumuni usalli sidii uu yidhi waayahay ilaan horeynu usoo sheegnay inuu nebigu yihi taxriimuha takbiir halka wax waliba uu kaaga xaaraantinimoobaya hadalkii iyo dhaqdhaqaaqii waa inaad allahu akbar tidhaahdo qiradana waxa uu ku bilaabi jiray alxamdu lilah iyada oo daahirka xadiidku uu tusinayo inaanu maaragtay bisinka la jahri jirin taa iyo baxsigeedana waynu axaadiidta soo socota xadiidkaana sida bisinka ka warramaya ayaynu ku gaari doonaa qadiyadda bisinka iyo aqwaasha culimada alxamdu lilaahi buu ka bilaabi jiray qiradana taasina waa mid labaad sifadii salaadiisa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayay sifaysay dhinaca rukuucda la xidhiidhay rukuucdiisu waxay ahayd miduu madaxa dhexdhexaad buu ka dhigi jiray macneed waxa weye qaarkiisa dambe miskaa iyo qadaadkiisaa sinmaya madaxa tashkiisku muu samayn jirinoo muu taagi jirin hoosna umuu foororin jirin labadaasi u dhaxaynayayo wuu toosin madaxu macnaha wuxuu ahaa mid qiblada qaabilsan sida uu tilmaamayo riwaayada waabisat bnu macbad nebigaan arkay isagoo tukanaya rukuucsan dhabarka toosiyey haddii lagu shubo biyo kamay daateen macnaha dhabarkaasi sida uu sinaa marka taasaa loo baahan yahay rukuucdii qofku waa inay noqoto miduu si wanaagsan dhabarka u simo oo uu dejiyo xubnahana dhabarkuna waxa uu sinmi karaa marka had iyo jeer xaglaha uu qofku toosiyo haddii dee xaglihiisu toosan yihiin wey hadduu ama xanuunsanayo ama oday yahay oday dee xaglihiisu ma toosaana way soo ciiraane markaasoo kale dee waa adkaanaysa laakiin markuu qofku intuu jilbaha cuskado xaglahana toosiyo asalkeedadana sunnayaashan waxaad dhammaystiraysaa marka ay ku suuro gasho laakiin marka ama saxmada jirto ama cidhiidhigu sii badan yahay dee inaad tidhaahdo sunnihii baan dabiqayaa dabeetana aad keliyaha kaga dhufato kuwii hareeraha kaa taagnaa musalliinta dhibkeeday leedo adiyatulmuslim xaraam shaygana waa sunne qofka muslimkaa inaad dhibto iyaduna waa xaraam marka shay xaraama laguma doorsanayo sunne marka la sujuudsan yahay iyo marka la rukuucsan yahay xasba alistidaaca mar walba intii aad karto ayaad sunnahan dabiqaysa marka inuu qofkii si wanaagsan jilbaha u uqabsado isqotobiyo wey marka uu kasoo toosto sujuudda si aynu xalayba tilmaamaynay si fiican buu fadhiisanaya oo jalsadan udhaxaysa labada sujuudood waa inay ama la leegaata ama ku dhawaataa sujuudi oo si wanaagsan uu qofku intii dee dikriga laga akriyay u fadhiistaa xataa yastawiya jaalisa waxay tilmaamaysaa in duma'niinadii loo baahan yahay iyo nagaadigii iyo xasiloonidii waa arrimo runtii dee aada dareemi karayso marka salaadii la dedejiyo sarajooggaa rukuucda ka dambeeya iyo jalsadan ka dambaysa sujuudda iyo meesha way ka baxayaan sida marka ay taraawiixda tukanayaan oo kale taraawi eh, taraawiixda qulhuwallaha dee labadan midnaba ma jirada meesha labadaasi way ka baxayaan laba ragcadood oo kasta ataxiyaad ku akhriji nebigu calayhi isalaatu wasalam markay laba ragcadood dhammaadaan hadday doonayso salaada tii labadaa ragcadoodba ku dhammaanaysa ahaatee ataxiyaat iftiraashkana imanay iftiraashkana waynu soo aragnay tilmaantiisa tawarugana xadiidkii hore aynu kusoo qaadanay wuxuu nebigu diidayey can cuqbati shayaan shaydaanka yuruursigiisa ama kabaloolxumada shaydaanka uu leeya iyo kambaruurkiisa waxa weeye qofku inuu labada sal dhigo labada jilibna kor u taago baabacooyinka cagahana dhulka dhigo daayeerku had iyo jeer uu adiga arkayoo sida keliyaha uu u fadhiistaa waxa wey intuu salka dhulka dhigo ayuu jilbahana kor u taagaa gacmahana wax ku cunaayoo saa uu waxugu rifo ah marka fadhi qof weyn ama nin weyn fadhigii maaha fadhi bani aadam maaha saasuu bahalkuna yahay oo aygu markuu soo kadaloobo isaguna salka intuu dhulka dhigo ayuu dabeedna sidaa u saaraya cagahana dhulka jilbahana kor u taagaya marka taasoo kale waa mamnuuc cuqbatu shaydaan ayaa taa lagu fasiraya <clears throat> waay laakiin tan kale iyadu qofki intuu faraha cidhbahana uu ku fadhiisanayo farahana dhulka uu dhigayo taa lagu sifayn maayo tani waxa weeye bian yulsiqa alyatayhi fi lard wayansiba saaqayhi wafakidayh labadii jiri buu taagaya labada baabaco dhulka dhigaya iyo labada baryood jilbi baa kor u taagan marka haddii dee qofku uu yahay qof dheer oo dhuuban labadiisa jilbood dhakaday leegaanaya nin baa reer martiyayo markaa saas fadhiga noocana buu u fadhiisa nin dheerna wuu ahaa qaarka sare u gaaban jilbihiisi iyo dhakadiisii baa isleegaaday inantii loo diray daa mooday saddex nin inay fadhiyaano saddexdiinuba soo kacday <laughs> waa qoladii dhaadheerayd arrinkoodu waay <laughs> dhabar gardara allah uga dhig marka fadhiga noocaasa waa la diido mid hagaagsan maaha <clears throat> wayanha an yaftarisha arajulu diraacayhi iftiraash sabc waxa uu nebigu diiday in la goglo waxa la idhaahdo dhudhumada iftiraash sabcu waa tashbiih baliiqo macnaha xarafkii la gooyey adawaadkii kaftiraashi sabc sida uu isu had iyo jeer jeenyaha dhulka u daadiyo ayga iyo bahalka kaasina waa la diiday waanu qofkii dee baabacooyinka dhiga saa in xalayta soo tilmaamayna wakaana yaktimu salaata bitasliim bitasliim assalaamu calaykum tii hore wey iyadana waynu gaari insha allah xadiidkaasi saasuu tilmaamay salaadii nabiga calayhi salaatu wasalaam sifadeedii waa sidaa weeye ataxiyaadka iyo siiqooyinkiisana dee waynu arki doonaa midi waa tan aynu akrino midna waa tii kale lilaahi bu soo horreysa ataxiyaatu lilaahi wasalawaatu waayibaat siiqadii saxeexeynka iyo siiqadii muslim laba wacan ibni cumara radia allaahu canhuma cabdilaahi iyo aabihii baa allaha ka raali noqda ana anabiya sala allahu alayhi wasalama kaana yarfacu yadayh nebigu gacmihiisa ayuu kor u qaadi jiray labadaa baabaco xadwa mankibayhi isagoo la simaya garbaha ida iftataxa asalaa marka uu salaada furfuranayo ee uu gelayo waidaa kabara lirukuuc iyo kolka uu rukuucda usii foorarsanayo wa idaa rafaca ra'sahu iyo madaxa kolka uu kor uga soo toosiyo min arukuuci rukuucda markuu madaxa kor uga soo toosiyo ee sara sarajooggii rukuucda ka dambeeya uu isu taagayo saddexdaa jeerba markuu xidhanayo markuu rukuucda sii gelayo iyo markuu rukuucda kasoo tooso ah, markaasu dabeedna allahu akbar samica allahu liman xamida xad wada mankibayn waataynu soo tilmaamayna xalay garbaha ayuu la simaya muttafaqun calayh wa xadiisi abi xumayd cinda abi daawuud yarfacu yadayhi gacmaha ayuu kor u qaadayey baabacooyinka iyagoo kala fidsan xataa yuxaadiya bihima jeero uu la simo mankibayhi labada garab uma yukabir markaasuu allahu akbar odhanaya marka macnaheedu waxa weeye waa wada socdaan laakiin dee kolka uu gacmihii kor u qaadaabuu takbiirtiina ku xigsiinaya walimuslimi can malik ibn lxawayris radia allahu canh naxwu xadiisi ibni cumar muslim waxa uu malik isaguna ka warinaya ama kusoo saaray min xadiidi malik xadiidkii ibni cumar inuu laakiin qaala isagu ziyaadiyey xataa yuxaadiya bihima jeeroo uu la simo furuuca udunayhi labadiisa dhegood faracooda faraca laba dhinacba waa lagu sifeeyey dhegaha xaggooda kore ee fiiq fiiqan macnaha intaa microfoonka intaa ballaadhan ee dhegta inteedan ballaadhan ayaa xaggeeda kore lagu sheegay furuucda xaggan hoose ee weesaaka dumarku ay ku xidhaane jilicda sanna waa lagu tilmaamay marka dee waxaad arkaysaa riwaayaadka inay isku dhodhow yihiin garabkii iyo dhegta halkeedan jirecdasan iyo xaggeeda kore iyo eeriyo isku wada dhow iyadoo aad dareemi karaysa gacanta inay maaragtay intaba wada qaabili karayso xataa yuxaadiya bihima furuuca udunay istixbaabu rafci lyadayn iyadu waa sunna weey saasaa culimada islaamku ay u badan yihin الرواية الأخرى أن يرفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه وأحسن الجمع بين الروايتين أن يحمل على التوسع واktiلاaف الأحوال فالوجهاani سuنة marna kor buu udhigaya marna hoos buu udhigaya markuu hoos udhiga garbuhu la simaya markuu kor u yaro dhigana dhiguhu la simaya laakiin aimada qaarkood waxay ku jamciyeen bahashan kor u taagayo baabacada cidhibteedana garbuhu la simaya faraha gacmahana wuxuu la simayaa dhegaha marka dee gacantii kolka aad kor u jeedisay intaa cadcad qibladan markaad u jeediso qaybteeda hoosena gardi bay la simanta qaybteedii korena dhegi bay la simanta marka eria isku dhowey oo aan siibo kala fogeyn taasaad jamcin kartaba gacmaha uu nabigu saa u kor yeeli jiray calayhi salaatu wasalaam waa masale mutawaatir ah oo uu ku leeyahay akar min halaaiina saxaabiyan ayaa isla waafaqay oo ay ku jiraan tobanka xikmadda ku jirta allahu aclam laakiin addoonkii inuu ilaahaysa ixtiraamayo oo uu qadirinayo oo uu isdhiibay markuu gacmihii sidaa u tahay kal afiir almustalim almustaslim qofku markuu had iyo jeer isdhiibayo askari la qabtay intuu qoriga turunbu gacmaha taagi marka addoonkii ilaahay ka horimaad ma leh ilaahayo waan is waan iskaa hortaagay anigoo isdhiibay ayay ka turjumaysa waaya waxaa markaa afraad oo ku jira saxiixu lbukhaari sida ku sugan min xadiid ibni cumara marka afraada gacmihii korka loo qaadayana markaa taxiyaadka hore laga kaco haddii salaadu afar tahay ama saddex tahay marka ataxiyaadkii hore aada ka kacays allahu akbar ee qofkii uu istaago de waa kaa gacmihiina marka afraadna kor u taago xadiidkaa saxiixaba iska kusoo arooray idaa qaama min arakcatayni rafaca yadayhi xataa yuxaadiya bihima mankibay kamaa kaana yasnacu cinda iftitaaxi asalaa markii uu xidhanayo siduu samaynayay buu markuu ataxiyaadka ka kacana samaynayay oo afartaa jeer sunnayaasha ayay kamid tahay iyo adaabta salaada ee nabiga ka sugnay calayhi salaatu wasalaam wa can waail ibni xojib radia allahu canhu qaala sallaytu maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigaan la tukaday fawadaca yadahu lyumna markaasuu duldhigay gacantiisii midig calaa yadihi lyusraa gacantiisa bidix ayuu duldhigay calaa sadrih laabtaanu duldhigay akhrajahu bnu khusayna sheekaasaa kitaabkiisa ku soo saaray xadiidkuna waa saxiix wey ah, bayhaqi isaga laftiisu waxa uu ku wariyey biisnaadin saxiixin calaa shardi muslim kayfiyaadka iyo adabiyaadka salaadu ay leedahay iyo sifadii rasuulku sala allahu alayh wasalam uu tukanayo salaada waxaa ka mid a gacmihii dee waktigaa qofku uu sii socduu soo socda kor iyo hoos uu qaadayo mooyaane marka uu taagan yahay inuu midigta iyo bidixda isdul dhigo macnaha inta yad marka la idhahdo fawadaca yadahu yaddu waa intaa cumaacumta intaa jalaq la yidhaha jilicda san ayaa in laga faraxasho ayaa maaragtay la yidhahdaa yad intan kale waa dhudhun iyo saacid iyo cudud iyo dhudhun iyo kuwaa wey gacan lama yidhahdo intaa kale magacyaal kale leedahay sida ilaahayba uhi wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma macnaheedu yahay inta la jaraya de waa intaa jalaqlayda hore jidhicda <clears throat> marka midigtana wuu sarraysiinaya bidixdana wuu hoosaysiinaya laabtana wuu dul saaraya amaha isku qabta amaha isu dul saaro riwaayadana waxay tilmaamaysaa in uu uu isdul saaraya ayay tilmaamaysaa riwaayada kale bukhaari waxay iyadun tilmaamaysaa dadka waxaa la fari jiray an yadaca rajulu lyada lyumna calaa diraacihi lyusra fi salaa in horena loo sii dhihi karo diraaca marka la idhaahdo dee dhudhunka afkiisana lasii yaro gaadhsiin karayo waaya calaa sadri alxadiidu yadullu calaa mashruuciyati wadci alyadi lyumna cala alyadi lyusra oo dabeedna labadii gacmoodoo saa isu saaran laabta la saaro waa mustaxabaadka salaada iyo fadligeeda taasina waxay tilmaamaysaa qofkii oo khushuucsan dee bal adugu labada arrimooda tanna waa la faray tii hore ee keliyaha la qabsanayeyna waa la diiday bal labadaas intay isu jiraan eeg markuu qof halkaa taa laba qof kolkay halkaa taagan yihiin ee qofna uu sidaa gacmaha halkaa u qabsado ee hortiisa uu eego midna inta uu labada keliyood qabsado cerka uu eego isagoo indhaha kor u taagaya dee labadaa waxaa la odhanayaa midna waa khushuucsanyi midna waa kibirsany xataa saaxibulfidra qofka fidrada iyo abuurka caadiga labadaa ku eegaya inuu midna kayru caadi yahay midna qof khushuucsan oo mutaadiba adiba uu yahay baa la garan karaya riwaayadani waxa ay ka hor imanaysaa bima rawaahu axmed wa abu daawuud can caliyin qaala min asunati wadcu lkaf cala alkaf taxta sudra taxta sura xundhurta hoosteeda walakin qaala alculamaau can hada alafar inahu xadiidu daciif marka aimadu saddexdaa qowl ayay leeyihin qolo tidhaahdo taxta sura iyo qolole markaas waxaa la dhigayaa fawqa sura iyo cala shadr jumhuur culamaai cala istixbaabi wadci lyadi lyumna cala alyadi lyusra wa wadcihima ima cala sadri aw taxta sura cala alkhilaafi almutaqadim waaya aduu riwaayada ugu saxiixsani waa taa weeye cala sadri in la saara ugu saxiixsan أما shaaficiya faqaala النووي yajibu taxta sadrihi fawqa suratihi hada madhabuna almashhuur wa قال qaala aljumhuur لكن الصحيح asaxiixa min xaysu وضع wadcu lyadayni الصدر لصحة lisixati axaadiisi marka saddexdaa qowl xundhurta inuu ka hooseeyo iyo inuu xundhurta ka sareeyo iyo in laabta la saaro sida muuqanaysa xagga axaadiidta ta laabta ayaa ugu ay markaa isweydiiyeen marka uu qofkii ka soo tooso rukuucda ee sarajooggan ictidaalka la idhaahdo uu ku jiro gacmihii xagguu geynaya culimada qaarkood waxay yidhahdeen laabtii buu ku celinaya wadahaba jumhuuru lculamaa wa minhum alaimatu alarbaca wa atbaacuhum ilaa irsaalihima ila aljaanibeyn wa annahu laa yusanu qabduhuma wawadcuhuma cala asadabi marka culimada islaamku waxay u badan yihiin inaan waxba lagu soo celinaynin halkaasi la iska sii daynayo ayay u badan yihiin oo wax sheegaya in halkii lagu celinayo ma jiro kayfiyadan cala sadri ay axaadiistu tilmaamaysaana waa sara jooggii hore ayay tilmaamaysa taasaa loo badan yahay kama anahu lam yucraf alqabdu can axadi min asalaf walaa ana axada min alaimati facala waasrafa shaykh naasirudiin fajacala qabda alyadayni wawadcahumaa cala asadr bacda rukuuci bidcatan dalaala almuhim sida raajixay waxa wey in la iska sii daynayo gacmaha marka uu qofkii kasoo tooso rukuucdii saasay culimadu ubateen nafka asalkiisa horena waxa uu muujinayaa sarajooga ka horeeya rukuucda laakiin kan dambeeya kan ka dambeeya isaga wax tilmaamaya ma jiro وعn cubاadة بن صاmت رضي الله عnه qاl qaala رasuل اللhi صلى الله عليه وsلم نbigu waxa uu yihi lاa صلاaةa صلاadi uma jirto لman lam yqرأ qofkaan akrin بأmi الqرآن qur'aanka hooyadii suuradda qur'aanka kariimka ah lagu bilaabo ee faatixada qofkaan akrin salaadi uma jirto متفق عaليه wafii riwaayati libni xibbaan waaraqudn waxay iyagu riwaayadaasi kordhisay laa tujziu salaatun salaadin ma ansixinoo kama gudin qofkii laa yuqra'u fiiha aan lagu akriyaynin dhexdeeda bifaatixati lkitaab kitaabka qur-aankaa suuradda koobane lagu bilaabay ee alxamdu salaada aan lagu akrinin qofkii kamay gudin gashi kama dhicin waa lagu leeyay wa fii ukhraa riwaayo kale waxaa ku tiilay oo liaxmeda wa abi daawuuda watirmidi wabni xibbaan intaasoo imaamba ay kutubtooda ku soo saareen lacallakum taqra'uuna waxaa laga yaabaa inaad tihiin kuwa akriya khalfa imaamikum imaamka dabadii ina akhridaan qulnaa nacam waanu akrinaa qaala wuxu uhi laa tafcaluu ha samaynina sidaa <clears throat> waxba ha akrina ilaa bifaatixati lkitaab suurat lfaatixa mooye imaamku markuu idin tukinayo wax kala ha akrina fainahu laa salaata liman lam yaqra biha cidaan akrin faatixada salaadi uma jirto xadiidkana waa saxiix wa asluu fi saxiixayn waxa uu ku sugan yahay asalkiisuna labada maaragtay imaamkitaabkooda labada saxiix xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa Ehm, salaada arkaanteeda inay kamid tahay qira'atu lfaatixa faatixada in lagu akriyayo rakcad wal oo rakacaadkeeda kamid a aan laga tegaynin waxaynu ka faaidaysanay magacyaasheeda inuu kamid yahay labadaa aayad uu sheegay xadiidku um lqur'aan iyo faatixat lkitaab alxamdu lilahina waa la ydhaha asabcu lmathani waalqur'aan alcaiim iyadana waa lagu tilmaamaa siduu tilmaamaya xadiidkii saxiixu lbukhaari ku sugnaaya nebigu uhi acdamu suuratin fi lqur'aan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa hiya sabcu lmathani waa qur-aanka weyne nabiga la siiye calayhi salaatu wasalaam asmaa dhowraho ay leedahay bay kamid mid yihiin marka in la akriyaa waa waajib arkaantii bay ka tahay nafyiga halkan yaalla naadi laadii dee cilmiga naxwaha laga warrami jira jinsi ahaana wuxuu anfihi jirta ayaa ku jirta marka macnaheedu waxa wey salaad ansaxday oo xaqiiqahay ma jirto oo meeshaa taallaa saa riwaayadka kala duduwaniba ay tilmaamayaan qaala ibnu qayim fii tafsiirihi alqayim ishtamalat alfaatixatu calaa ummahaati almaaalib alcaaliya atama ishtimaal macno badan bay umul qur'aan waxyaabaha lagu magacaabay ka mid tahay qur waxyaabaha uu ka waramo si kooban ama ishaaro ahoo wanaagsan bay u tilmaamaysa haddii ay tahay xagga qisooyinka iyo haddii ay tahay wacdiga iyo waciidka iyo haddii ay tahay xagga sifooyinka ilaahay iyo tawxiidka iyo ammaanta alleh macnaha ay xambaarsan tahay ayaa macaanidii qur-aanku u badnaaye si tafaasiila u sharxayay ayay iyaduna si kooban usoo dhigtay marka hooyadii qur-aanka lagu magacaabay khilaafu lculamaa ajmaca alaimatu alarbaca waatbaacuhum cala wujuubi qira'ati alfaatixa lilimaami wlmunfarid waana salaata laa tasixu biduuniha cada alxanafiyati fii ijzaai salaa xanafiyada mooyaane aimada kale in la akriyayo faatixada ayaa markaas oo aan laga tegi karayn marka uu qofku imaam yahay ama munfarid yahay laakiin kolka uu yahay ma'muum la tukinayo haddana iyway isku sii khilaafayaan kolkaana salaada mar hadduu qofku yahay mid ma'muumahoo la tukinayo imaamu wa waa ahlulxadiid waxay iyaguna ku tegeen annaha tajibu cala alma'muumi fi salaati asiriyati waaljahriya inuu kolleyba qofkii akhriyayo salaada ama imaamku kora u qaadayo ama hoosa u dhigayo qofkii la tukinayay ee imaamka ku daba tukanaya waa akhriyaya marun baa laga dhaafayaa ayuu sheekhu kuu tilmaamay markaasoo ah kolka uu qofkii imaamkiioo rukuucsan u yimaado ama in yar markuu ka akriyo imaamku uu rukuuco wuu iskala rukuuci doonaa sababtuna maxay tahay oo sawtan la yidhi waa masaladii iyaduna khilaafsiga ahayd qofkan faatixadii akhriin salaadi uma jirto qofkan rukuucda imaamkii kasoo gaadhay halkaa kala waday see ragcaddaa loogu tirinayaa waa kaa sii sarxayo waxa uu kuleeyahay maxalkeeda iyo meesha lagu akhriyaya sala joogay imaamkii imaamkiio rukuucsan haddii aada soo gaadhayna waxa ay noqotay meeshii aan lagu akhriyaynin faatixada ayay rukuucdii noqotay oo rukuucda sujuudda in qur-aan lagu akhriyo ma aha sidaa daraaddeed waa laga dhaafay qofka isaga ah aimada qaarkoodna waxay ku tegayaan mar haddii la tukinayo qofka salaadana kor loo qaadayo ha dhegaysto imaamka akhriyaya ayuunbuu dhegaysanaya laakiin isagu waxba kor uma qaadayo wax faatixadana akri maayo kuwa kalena markaa axaadiista kale ee tilmaamaysa saynu arki doono amaba dee kana inuka soo marayna lacalakum taqra'uuna khalfa imaamikum ayaa qaydaya bay leeyihin ilaa bifaatixati lkitaab almuhim sida raajixa waa laga tegayn faatixada qofka la tukinayo iyo kii kelida ahaa iyo kii imaamka ahaa mid waliba waa inu akriyo wacan anasi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam waabaa bakrin wacumara saddexdaasoo asxaabtii nebiga waa nebiga iyo labadii saxaabiye abubakar iyo cumar waxay ku bilaabi jireen bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdun bay ku bilaabi jireen wax bisina may sheegi jirin muttafaqun calayh zaada muslim muslim isagu waxa uu kordhiyey riwaayadu warinayo laa yadkuruuna may sheegi jirin oo may akhriyi jirin bismi illaahi araxmaani araxiim isimka may akriyi jirin markay salaada dadka tukinayaanay faatixada akriyayaan fii awali qiraa'ati qirada xaggeeda hore bisinka may akriyi jirin walaa fii aakhiriha qirada xaggeeda dambena <clears throat> may akriyi jirin markay dhameeyaanna may akriyi jirin wa fii riwaayatin liaxmeda waannasaa'i wabni khusayma riwaayad saddexdaa imaam ay soo saareen waxay kordhisay laa yajharuuna kor umay qaadi jirin bismi illaahi araxmaani araxiim korubay qaadi jireen wa fii ukraa libni khusayma riwaayo kaloo ibnu khusayma uu warinayo ayaa iyaduna waxay tilmaamaysaa gaadho lagu daliishanayay kaanuu yusiruun hoos bay wakrii jireen wa calaa haada sirtaa inay siraysan jireen ayaa yuxmalu lagu xambaaraya oo lagu fasiraya annafyu diidmada ku sugan fii riwaayati muslim riwaayada muslim ee tiri bisinka may akhrii jirinba waxaa lagu fasirayaa inay siraysan jireen khilaafan inagoo khilaafayna liman acallaha cidda ku cilaysay ibdiraabka in riwaayada muslim ay mudariba soo daciifa ay noqonayso waxaa ka wanaagsan in la idhaahdo way akhrii jireen laakiin hoos ayay u akhrii jireen masalada halkanna waxa ay ka waramaysaa ama riwaayadan anas ay tilmaamaysaa xadiidkii aynu ka soo bilowna caaisha macnihii uu ka hadlayay ahaa in bisinka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu siraysan jiro uu ka bilaabi jiray un qirada alxamdi sida ay tilmaamaya waa saas marka anas baa wuxuu leeyay nebiga iyo abubakar iyo cumarba waan ku daba tukaday marka had iyo jeer dadka ay tukinayaan alxamdu bay ka bilaabi jirtay bilxamdi lilaahi maahe waa bilxamdu alxamdu alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin saasay isaga godnaanaysa iyadoo badii luqada carabiga waxoos dhabi jirtay ay ku jirto liannahu wa cala alxikaaya oo shaygu marka uu maxkiya sidiisa looga waramayo waa in icraabkii horu lahaa lagu soo qaado icraabkiisuna maxali u noqdo marka bilxamdi lilaahi looma baahno lama hoos dhabayo sida aayaddu ahayd unbaa lagu wadanaya muslim riwaayadiisa oo anas min xadiidi anas iyadu waxay tilmaamaysaa inuu i xagga hore iyo xagga dambe midnaba may akhrii bisinba may sheegi jirin riwaayada kalena waxay tilmaamaysaa lamay jahri jirin riwaayada kalena waxay tilmaamaysaa way siraysan jireen marka sheekhu wuxuu rabaa inuu isla akriyo riwaayaadka kala duwanoo macnaha soo baxayaana uu noqdo bisinka kamay tegi jirin laakiin way siraysan jireen bisinka way akriyi jireen ee hoos bay u akriyi jireen oo aanu macnuhu soo bixin wax bisinahoo ay akriyi jireen si hoosah iyo si kore toona may jirinba marka dabeedna waxa ui riwaayadaa muslim a jirin wax bisinahoo ay akrii jireen siran walaa jahran may jirin riwaayadaa culimada qaarkood baa ku ayaa idiraab manaa inay cillo leedahay idiraabahoo ay iska hor timid oo isbaraambarto aanay gaadhin heerkii lagu daliishanay riwaayadaas ayaa culimada qaarkood ay sheegeen waxa ka fiican bui in la idhaahdo way sugan tahayoo macnuhuna wuxuu noqonayaa way tiraysan jireen markan uu leeyahay wax bisina may sheegi jirin korumay qaadi jireen ha lagu fasiro riwaayadana ha la idhaahdo waa lagu camal falaya si ay eh, loo jamciyo riwaayadka waaya macnaha صifatu qira'ati الnabiyi wa khulafaa'ihi الraashidiin anahum kanuu yastaftixuuna qira'aةa الsalaati bاlxamd alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin ayay ka bilaabi jireen khilaafka culimada masalada haddaynu usoo noqono waxa uu khilaafkaasi noqday marka lasoo ururiyo inay isla waafaqsan yihiin bisinka ku sugan suuratu naml bisinka ku jiro innahu min sulaymaana wa bismi illaahi araxmaani araxiim inuu aayad qur-aanka kariimkaa ah ka mid yahay waa isla waafaqsan yihin laakiin bisinkii kale suuradaha lagu bilaabayay ayaa isku khilaafeen marka saddex a'imada ka midi ah inuu aayad yahay oo la akhriyayo ayaa ay isku raaceen imaamu malikna waxa uu leeyahay fainahu laa yaraa mashruuciyata qira'atiha fi salaati almaktubati laa siran walaa jahran isimku aayad maaha salaada dhexdeedana in lagu akriyaba maaha halkaasuu baxay mar kale waxay isku khilaafeen bisinkaa isaga ah, ma kor baa loo qaadayaa mise hoos baa loo dhigaya waaya imaamu shaafici mooyaane labada kale waxa ay ku tegeen in bisiki la akriyay laakiin hoos loo dhigayo imaamu shaaficina in kor loo dhigayo iyaday taasi jirto haddana waxay isku khilaafsan yihiin ma waajibba mise waa sunne marka xanafiyad iyo xanaabiladu waxa ay leeyihiin bisinku waa sunne waa la akriyaya hoosna waa loo dhigaya imaamu shaaficina wuxuu leeya waa waajib waana la akriyaya korna waa loo qaadaya marka afartooda mid meela iyo mid meela iyo laba dhexe macnee waxaynu odhan karnaa laba dee darafayo naqiib wey midna xagga shuu tegey midna xagga kale shaaficiyadu halkay ka taagan tahay in la akriyaa waa waajib korna waa loo qaadaya ayaa maalikiyadu xaggay taagan yihiin in la akriyaa mashruucna maaha kor iyo hoosna looma qaadayo fi salaati walaa fii kayri waa aad bay u kala fogyi waaya waa aqwaasha culimada taas xagga marka la eego xagga adilada ay soo qaadanayaan ibnu rashid baa ka warramee waxa uu leeyahay sababta keentay inay culimmadu isku khilaafaan wa sababu alkhilaafi ikhtilaafu alaathaari fii hada albaab aathaarta iyo axaadiista kusoo arooray baabkan oo iskhilaaftay daraaddeed ayay isla khilaafeen marka qolyaha le hoos baa loo akhriyaya ha la akhriya laakiin hoos baa loo akhriyaya waxa ay haystaan riwaayadii caaisha aynu soo marnay ee tilmaamaysay inuu nebigu marka u akhriyay calayhi salaatu wasalaam faatixada alxamdu un ka bilaabi jiray iyo riwaayadan anas oo iyadana marka laysu geeyo sheegaysa sida ibnu xajar dee u dhigay in uu akhriyayay laakiin siraysanayay maxay iyagu daliishanayaan qolyaha tilmaamaya in bisinkii hala akriyee kor loo qaadayo sida shawaaficdoo kale waxay daliishanayaan ugu horeyn xadiidkan bal akhri xadiidkanna horta wacan nucayn an nucaym almujmir qaala sallaytu waraa abi hurayra abi hurayre saxaabigii la odhan jiray ayaan ku daba tukaday radia allaahu canh faqara'a wuxuu akhriyey bismi illaahi araxmaani araxiim bisinkaasuu akhriyey uma qara'a biummi alqur'aan kadibna wuxuu akhriyey faatixada xataa balaqa waladaalliin dhammaadkeeda ilaa uu gaadhay qaala dabeedna wuxuu yidhi abi hurayre aamiin aamiinkiibuu akriyey wayaquulu wuxuu lahaa abi hurayre kullamaa sajada markastuu sii sujuudayo waidaa qaama min aljuluusi iyo markuu fadhiga ka kaco sii socod iyo soo socod salaada dhexdeeda wuxuu odhanayey allaahu akbar allahu akbar sii socod iyo soo socod markuu sii foorarsanaya markuu sii kacayaba uma yaquulu waxa uu leeyahay idaa sallama markii uu salaamo naqsaduu salaadii ka baxayba abi hurayra waxa uu yidhi wاladii nafsii biyadi inii laashbahukum salaata birasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam waxaan ku dhaartay ilaaha nafsaydu gacantiisa ay ku jirtee anigu waxa aan ahay ka idinku eg xagga salaada rasuulka sala allahu calayhi wasalam salaadayda aada bay ugu egtay ama waxaan idhi siiyey koobigii salaadii nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaa u egayd baan idhi siiyey xadiidku waa xasan waa kaa sheekuba ku yihi alxadiidu xasan wa minhum man dacafa faqad dakarahu lbukhaariyu tacliiqan wa qaala bnu xajar fi lfatx akhrajahu bnu xibaan wabnu khusayma wاnnasaa'i wa huwa asaxu xadiiثi warada fi lbaab wacalahu zaylaci waajaaba bnu xajar canman qaala ilaa akhiriha markaa takhriijkiibuu galay axaadiistay dariishanayaan horta midi waa kaa oo marka mukharijiinta la eego aynu tilmaami doono qolyaha takhriijinaya aqwaashooda marka u horeysa ibnu khusayma ayaa xadiidkan markii uu wariyey ayaa wuxuu leeyahy saxa wa habata can inabiyi sala allahu calayhi wasalam biisnaadin haabitin muttasilin laa shaka walaa irtiyaaba cinda ahli lmacrifa waa xadiid sugan buuri dadka aqoonta ula cilmiga xadiidka xaafidu daara qudni sunankiisuu ku soo saaray xadiidkan isaguna waxa ui takhriijkiisa hada xadiidun saxiix warijaaluhu kulluhum hiqaat waa niman la wada cuskan kala ragga warinayaana xaakim mustadrak cala saxiixayn buu isaguna kusoo saaray oo mustadrak cala saxiixayn sida dee qofka isdilaaxa akhristay uu garanayo waxa uu ku uroriyey axaadiista bukhaari iyo muslim ka soo hadhay ee raggoodii ay warinayaan shuruudahoodii raggii ay ka qaadan jireen xadiidka ah, axaadiista ay warinayaan saxiixayn ku sugnayn buu mustadraga ku uroriyey isaguna waxa uu yihi xadiidun saxiixun calaa shardi albukhaariyi wa muslim xaafid lbayhaqi isaguna markuu daliishanaya fii kitaabi alkhilaafiyaat waxau isaguna yihi ruwaatu hada alxadiid kulluhum iqaat xaafid abubakr alkhaiib isaguna waxa uu ku bilaabay fii kitaabihi aladii sanafahu fi ljahri bilbasmalati fi salaa kitaab uu ka alifay in lala jahri karo bisinka salaada dhexdeeda ayaa wuxuu yihi hada alxadiid haabitun صaxiixu laa yatawajahu calayhi tacliil wax cilo ahoo laga sheegi kara male kaasi waa mid oo waa ah xadiidka koobaad ay daliishanayaan waxa ay la akhriyayaan xadiid isagana bukhaari iyo muslim ku sugan oo abi hureyra uu warinayo ummaddii buu la hadlayay uu gaadhsiinayey xadiidka waxu akhriyay markaasaa dhowr riwaayo kusoo aroorayna xadiidku mid ka midabaa waxay ahayd famaa asmacanaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam asmacnaakum wamaa akhfaanaa cana akhfaynaahu minkum wadadiiw salaadii nebigaan idiin dhigaya oo aan idiin sheegayaa waxaana ogaataan wixii uu nebiguna maqashiyeyna waan idin maqashiin doonaa wixii uu hoos nooga dhigayna hoos baan udhigaya taa aan isku ogaano dabeedna waa ka salaadii dadka tukiyey sidanna udhigay marka taasi waxay tilmaamaysaa marka labadaa la isla akriyo wixii uu maqashiinayo nebiguna maqashiyey inuu mid ahaa bisu waxa saddexaad oo ay daliishanayaan xadiid kaloo abi hureyra uu warinayo ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kaana idaa ama annaasa qara'a bibismi illaahi araxmaani araxiim markuu dadka u imaam noqdo bisinkuu akhrii jiray baara baa sunankiisa ku wariyey laba ariiqo waxaanuu yihi rijaalu isnaadihi kulluhum hiqaat ragga xadiidka warinaya waa wada hiqaat saddexdaa waxa ay kusii afreeyeen afar iyo shan iyo lix ay kaga dhigeen saddex xadiis oo soo arooray oo saddexduba saxiixa ah, oo tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu qur-aanka akhriyay ama suurado qur-aanka ka mid a ah, inuu bisinka dadka maqashiin jiray oo uu kor u qaadayay saddexdaana way soo qaateen dabeedna waxay leeyihin marka uu salaada aanu ku jirin maadaamay ka ansaxday inuu bisin kor u qaadayey dee kolku salaada ku jirana la mid bahay isna waxaa ka mid ah xadiidka umu salama xadiidkaa waxaa warisay jamaaca min aiqaat can ibni jurayj can cabdillaahi bni abi mulayka can ummi salma radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yaqdacu qiraa'atahu bibismi illaahi araxmani araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin arraxmani araxiim yaqdacuhaa xarfan xarfan qiradii nebiga ayay doontay inay sifayso marka waxay tihi wuu jarjari aayad aayad buu akhriji marka bay gaar ka dhigtay alxamdu bay gaar ka dhigtay araxmaan araxiim saas u googoynsi xadiidkuna waa saxiix wey oo raggii bukhaari iyo muslim ayaa warinaya xadiidka kale isaguna khaarija salaa tilmaamaya salaada markaan lagu jirin anas ibnu malik baa isna warinaya saxiixulbukhaari buu ku sugan yahay anas waxaa la weydiiyey kayfa kaanat qira'atu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qiradii nebigu say ahayd qaala kaanat maddan nebigu waa jiidjiidi jire ma dudubinaynin buui sidana idinku wuxu dudubitaan uma qara'a bismi illaahi araxmaani araxiim yamuddu bismi illaah wayamuddu araxmaan wayamuddu alraxiim bismi illaahi araxmaani araxiim bisinka iyo alraxmaan iyo alraxiim buu jiijiidaya xadiidkuna bukhaari buu ku sugan yahay marka inuu akriyey khaarija salaa ayuu tilmaamay anas laftiisu xadiidkan imika aynu maraynay anas ee uu leeyahay maan maqlaynin ama lamay jahri jirin ama may sheegi jirin bisinka riwaayadaa muslim markuu muslim saxiixiisa ku soo saaray ayaa waxa uu daba dhigay xadiid kalo saxiixa oo isla anas unuu warinayo xadiidka hore anas waxa uu tilmaamayaa inaanu la jahrin rasuulku sala allahu calayhi wasalam bisinka ee hoos u akhriyey muslim markuu kaa dhigay ayaa wuxuu ku daba dhigay riwaayo kale iyadana anas ibnu malik baa waxau yihi iyadoo maalin maalmaha ka mida rasuulku sala allahu calayhi wasalam uuna dhex fadhiyo akfaa ikfaan ayuu yaro dhakoolay si wax yar lulaaday buu nooday uma rafaca ra'sahu mutabasiman kolkaasuu madaxii kor u qaaday isaga oo dhoola cadaynaya markaasaanu kun yidhi maxaa kaa qosliyey wuxuu ihi waxaa la igu soo dejiyey suurad aada iyo aad aan ugu farxay kolkaasaa wuxuu akriyey bsm illaahi الرaxman الرaxiim inaa acطaynaaka alkawtar inaa acdayn buu akriyay bisinkaanu ka bilaabay muslim markaa wuxuu uga jeedaa inuu labadaba anas wariyey labadaba inuu anas wariyey marka saddexdan xadiida aynu soo tilmaana saddexduba saxiixa ah waxay caddeeyeen salaada markuu nebigu ka baxsan inuu bisinka la jaari jiray dabeedna halkay ka daliishanayaan waxa wey wakada fi salaati ka saa'ir salaada dhexdeedana siduu nebigu markaanu salaada ku jirin qur-aanka u akrii jiray ayuu markuu salaada galana dee qur-aanka u akrii jiray sida qur-aanka kalunbaana faatixadu lamid waaya waxa toddobaad oo shawaaficdu ay daliishanayaan xadiidu sanadkiisa ama qiso aan idhaahne sanadkeeda uu imaamu shaafici tirsanayo oo isaga uu isnaadinayo akhbaranaa cabdulmajiid ibnu cabdilcaziiz can ibni jurayj qaala akhbaranii cabdullaahi bni cuhmaan ibni khutayn ana aba bakr bna xafs bna camr ahbarahu ana anas bna maliki qaala sallaa mucaawiyatu bilmadina salaata yajharu fiiha bilqira'ati faqara bismi illaahi araxmani araxiimi liumi lqur'aan walam yaqra biha lisuurati alatii bacdaha qisadu waxay tilmaamaysaa mucaawiya anas baa warinaya wuxu uhi mucaawiya madiine nagu tukiyey kolkaasuu faatixadii kolkuu bilaabay ayuu bisinkii akhriyey suuraddii ka dambaysay buu bisinkii ka tegey oo aanu akhriyin takbiiraadkii markasi socodkii kor iyo hoos loo socdana iyagana dadka muu maqashiinin markii salaadii uu ka baxay ayaa dadkii muhaajiriintahay asxaabtii masjidka rasuulka sala allahu alay wasalam uu ku tukinayay ayaa ka dhawaaqay min kulli makaanin min almasjid dhinacyada masaajidkay ka dhawaaqeen kolkaasa waxay yidhahdeen asaraqta salaata yaa mucaawiya am nasiid war mucaawiyaw salaadii miyaad xaday mise waad ilowday war waa maxay salaadii maxaa ku dhacay soo adiga wax goostay kolkii dambe ayuu faatixadii bisinkii u akriyey suuraddii ka dambeeyena bisinkii u akriyey takbiiraat lhawiy sii socodka iyo soo socodka takbiiraadkoodiina markaasuu akriyey markii dambe macnaha salaadii ku xigtay uu tukinayay kolkaa way aamuseen waxyaabahay kadayeen bay kamid ahayd bay leeyihiin bisinka uu ka tegayo takbiiraadka wada socda xadiidkaasi waxa uu xaakimna kusoo saaray mustadraga oo kitaab uu islaamsiniyey saxiixa ku qoro ah xaakim ha ahaado mutasaahil fi takriij laakiin marka uu mustadraga wax ku warinayo shardi gaaruu leeyahay oo aynu rijaala saxiixayn wax ka qaato marka waxau hi hada xadiidu saxiixun calaa shardi muslim daara qudni laftiisu xadiidka qisada aynu soo sheegnay reer madiine oo dhamme isaga markhati furayaan dhacdadaa iyada ah sunankiisuu kusoo saaray markuu takhriijinayna waxau hi rijaaluhu kulluhum iqaat marka ilaa lix saxaabi ayay wax ka soo qaadeen oo malaha inta ay ugu roon tahay un xadiidtoodu inaha ay ka mid yihiin cali iyo samurat bnu jundub iyagana riwaayadan kale ka warinayaan waayahay waxaa intaasii raaca riwaayadan anas iyadana way ka jawaabeen jawaabaha ay ka bixiyeen baa ay kamid tahay tan uu sheekhu ka hadlay oo inay tahay mid mudariba mudarib ah. idiraab fi lxadiid waa in uu xagga matnigana geli kara sanadkana geli kara sanadkiio aan dhan u wada jeedin matnigiio isku dhacaya maala anas markii uu warinayay maratan qaal mar waxa uhi kaanuu yaftatixuuna bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu bay ku bilaaban jireen buui salaada marna waxa uhi laa yajharuuna bibismi illaahi araxmaan araxiim bisinka kor umay qaadi jireen marna waxau ihi kaanuu yaqra'uunaha way akrii jireen marna waxau ihi lam asmachum yaqra'uunaha maan maqal buuri iyagoo oo akriyaya maan maqal oo sheegaysa arrin ku koo maaragtay isaga unu gaaraynaysa marna waaba la weydiiyey su-ila can dalik bal ka baa la bisinka kor ma u qaadi jiray riwaayada laftigeeda waa xasan kolkaasaa waxa ihi u ku bilaabay hadalka kabirat sinii wa nasiitu warda'dayduna way weyn tahay waxna waan ilaa waa marka dabeedna xadiidkiibuu sheegay marka waxyaabaha ay ku cilaynayaana sheekhu uu ishaarayo ayay kamid tahay cumuuman waxaynu uga jeednaa ilaas ehm, waxa ay kusii khatimeen oo kale sii xuseen xadiidkii saxiixa aynu goortii dhowey ka akriyayni ee nabigu calayhi salaatu wasalaam faatixada faatixadan marka uu ka warramayey xadiidka bukhaari buu kusugan yahay ayaa wuxu uhi acdamu suurati fi lqur'aan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wahiya sabcu lmasaani waa suuradda qur-aanka weyn waana toddobada aayadood ee qur-aanka weynahe laysiiyey marka toddoba aayadood goorma ayay noqon kartaa faatixadu waa marka dee bisinkii lagu daro fanniga cadul aayaat la yidhaahdo tirada qur-aanka aayadihiisa ka warrama waa marka qayb dariiqo ka mida la eego weeye cumuuman waxaynu uga jeednaa bal inaynu xusno waxyaabaha ay qoladaa tilmaamayo in lala jahrayo ay daliishanayaan ay soo qaadanayaan markay sidaa tahay dee inuu dagaal ka dhex oogmo maaha qolada bisinka hoos udhigaysa iyo iyo qolada kor uqaadaysa <laughs> qolaba qolada kale inay weerar bidcanimo ku qaado ma aha waxaad moodaa taqliidka berigii hore ama xertii ama wadaadadii hore madhabta shaaficiga xaqiiqatan marka la eego de malaa caalam islaamu kala mida ah, waa lagu dheganaa oo madhabtu maxay tihi baa la odhan jiray mar dhexdeeba waxaa la isku dayay in naska loo noqdo oo qadaasada iyo tixgelinta uu nasku noqdo akhiiran haddana waxa soo noqday daal yaroo taqliid yaroo kale ama madhabta xanaabilada ha ahaato ama aimada ajilada ah qaarkood dhalinyarada qaarkood ay ku dhagaan ha ahaato oo marka shaafici la sheegana inuu qofkii ka xanaaqay iyo qowlkiisa marka sheekh kale la sheegana inuu isaga laftiisa bilaa daliil iskaga qaadan karo marka midka saxda ahi waxa wey in daliilka lagu tarbiyeeyo dadku inay ku xidhmaan daliilka inay maaragtay ku xidhmaan in la baro dadka taqliidkuna qolada hore iyo qolada dambeba ee la iska daayo si kale kolka aynu dhigno ay rajaxan tahay bisinkii inaan laga tegina la akhriyo maadaama intaasoo nusuusii ay maaragtay soo aroortay lalana jaari karo hoosna loo dhigi karo inkastoon odhan karno malaa axaadiidta siraysiga tilmaamaysa ayaa qawisan tan kalena majmuuceeda kolka laysu geeyo way sugan tahay waxaa sii ayidi kara haddii eh, meesha lagaga dhaqmo madhabta laga dhaqmaya ay tahay taa dee kor loo qaadaya ha loo qaado aimadu in badan bay masaladaa ka waramaan iyadoo laga yaabo labaduba inay daliil leeyihiin kii rajaxnaa in mararka qaarkood looga bayri karo fitno iman karta awgeed ah, laba nin baa maalin sheekaysto dhalinyarada ahoo nin baa wuxuu kor u qaadaa bisinka ka kalena hoos buu u dhigaa masaajid baa labaduba ay isaga dambeyn jireen marka wuxuu ihi war demaad adiguna sidaydoo kale yeeshido aad adiguna dee hoos u dhigtid almuhim waxa i war maaha inaynu marjuuxa iska haysano imaamnimada aynu ku wadayno ayaa malaha ka roon in imaamnimadii lagaa eriyo oad ku bayaaniso kii qawigahaa ficlan waanay dhacday oo waxa layihi bisiluha naga tago <laughs> way dhacday marka way ka hadlaan culimadu sida maaragtay aimada muftiinta xataa madhabta sacuudiga xanaabiladooda iyagoo xanaabila oo bisinka hoos u dhiga marka ay la talinayaan dadka waxay idhahdaan bilaadka aada joogto haddii uu yahay madhabta laga raacayo in la sirayso waa inaad hoos u dhigto marka saas darteed baynu isu yar dul taagnay masalada waaya marka inaanad odhan karaynin waa bidco koruqaadis ee hoos u dhig inaanad odhan karaynin ayaa meesha ka muuqanaysa haddii uu qofkii bisinkii akriyo hoosna u dhigana iyadana dee waa taa waaridka ahe soo aroortay salaadiina xamay noqona marka sheekhu in fara badan isagu wuxuu kugu soo celcelin doonaa maadaama uu madhabta xanaabilada ayuu rajaxaya oo uu talaniyaya isagu marka dabeedna aqwaashii radiyaysay inaan lala jahri karin taasuu kugu soo celinayaa kolka aada akhrido sharxiisa wacan abi hurayraa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxau ihi idaa qara'tum lfaatixa war faatixada markaa akridaan iqra'uu waxaa akridaan bismi illaahi araxmaani araxiim bisinka akriya fa inahaa ixdaa aayaatiha aayadaheeda mid ka mida weeye bisinku rawaahu taaraqudniy wa sawaba waqfah waxa uu ka dhigay inuu mawquuf yahay oo abi hurayra uu ku kooban yahay maynaan soo daliishanin markii aynu soo qaadanaynay adiladii tilmaamaysay in lala jahrayo waayo xadiis sida uu sheekhaasba xusay waa mawquuf xadiidku mawquuf cala abi hurayra mawquufna dee waa qowl saxaabi weeye oo markaa aan loo daliishanayni xadiid ahaan wacan abi hurayraa radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu marka uu ka marka uu kaana rasuulu llahi idaa faraqa min qira'ati ummi lqur'aan wuxuu ahaa marka uu dhammeeyo akrinta faatixada suuradda umulqur'an la ydhaha faatixada akrinteeda kolkuu dhammeeyo rafaca sawtah codkuu kor u qaadayo waqaala wuxuu odhanayay aamiin ayuu odhanaya rawaahu daaraqudniy waxasana waalxaakim ayaa wariyay wasaxaxa xadiidku waa xasan ama waa saxiix labadaa midkood hadduu yaraado waa xasan waxau tilmaamaya xadiidkani in salaada sunayaasheeda ay kamid tahay aamiin weliba waktiga inuu imaamkuna dadka maqashiinayo laftiisiyuu kor u qaadayo riwaayooyinka soo socdaana iyaguna waxa ay tilmaamayaan in aamiinta lala akriyi doono imaamka oo aan laga horraysiinaynin sidaynu nawi yaallo waladaalliin markuu nuunkaa sii akriyayo sukuunkiisa ayaynu akrinaa inagu aamiinta soo saa uma badnaa isagoon weli istaagin ayaynu aamiinta akrinaa sida riwaayadka dambe aynu ku arki doonno waa in markuu imaamku aamiinta bilaabo lala bilaabo oo waxaa isku dhacaya aamiinta maamuumka iyo ta imaamka iyo ta malaaigta man waafaqa ta'miinuhu ta'miin almalaaikati ufira lahu ma taqadama min dambi way soo socota shan siyood baa loo odhan karaa ama qirooyinka kusoo arooray midi waxa weeyaan in madulbedelkaa loo akriyo aamiin oo dee xarakataynkiya iyo calaa ariiqati warash inuu la raaco oo ahayd tii dheeraynaysa soo warashu muhayna imaamkii dheeraynayey ee had iyo jeer madulbedelka lixda xarako akriyaya min calaa dariiqati warash oo madulbedelku li xarako ka dhigaa iyo ta saddexaad oo ah in la eemaaliyo amiin iyo in la qasriyo amiin oo iyaduna waa waari xagga luqada ta shanaad waxa weeyaan in lana dheereeyo lana shido amiin marka tan u dambaysa mooye afarta hore way bannaan yihin laakiin tan u dambaysaa iyada lama odhanayo waayo macnaha aamiin waa ismu ficlu lamri wey istajib istajib yaa rabbana ducaana ilaahu ducadaya aqbal weeye marka afartaas iyood loogu dhawaaqo ah, macnaheedu waa istajib laakiin marka sidan u dambaysay loo akriyo oo sidaynu inagu u akrina macnaheedu aamiin wuu ka baxayo wuxuu galay alqasd walaa aamiina albayt alxaraam alqaasidiina lilbayt alxaraam aamiin waa istajiba way ka baxday marka taa lama akriyi karayo waa laxnu lcawaam buu kuleeyahy shaarix nimanka caamada ah laxnigooda wey wahuwa khaطun fi lmadaahib alarbaca marka waa la dheerayn karaa aamiin laakiin dee yaan la shidin miimka haddaad dheerayso kooxda dheeraynaysa aada ku darmato miimka shidkiisa ka daa sida kasii wanaagsanna waxa wey madulbedelka in la akriyo oo kan caaridmu sukuun un la dheereeyo m amiin ka dambe la jiido amiin marka afartaa lugana macnaheedu waa istajib midkaana lama odhan karayo waa ka aynu nidhaahne ha laga daayo oo miimka yaan la shidin xagga luqa alcarabiya dee dhinacyo kaley sax ku tahy laakiin halkan sax kuma aha saxeexeynka kolka adeegsana waxa ay maaragtay madkaasi inuu caynkaas inuu yahay oo aanu dee shidnayn ayaa ay ku soo aroortay waktigu intaasuu inaga dhamaaday wallahu subxana wa tacala aclam